alxamdu lilah asalaatu wasalaamu ala rasul ilahi sala allahu alayhi wala aalihi wasaxbihi wasalam asalaamu calaykum raxmat ullah waxaynu ku jiraayeen baabkii ribada ka warramayey can samra bn judb radi allahu canhu an nabiya sala allahu alayh wasalam nahaa can beyci alxayawaani bilxayawaani nasia xadiiska haddana xadiis baa ka dambeeyey labada xadiis ka dambaa sii xoog badan xadiiska dambe arrintaa u banaynaya an yaakuda qalaa'isa cala sadaqa qalaa'isna waa jamcu qaluusatin waa annaaqatu shaaba waa hasha gaar ahaan qaalinta ah xadiiskii kale alciina ayaa isna kasii dambeeyey ciinadu maxay ahayd ma hiya alciina هي هي تفضل intuu shay ka daynsado haddana dib uga iibsado lacagtiina wax ka yaro kaga iibsado markaa maxaa qofkii ka horhaya dimadiisi maxaa ka horhaya dayn baa ka horhaya daynkaa run ahaan yaa faa'iiday kii marka hore wax amaahiye faydo shaygiisina uu soo noqday lacagina qofka ugu hadh markaa dee waa ribadiiyo si un kale loo dhigayoo baabuurkaasaan kaa ibiyey qiimihiisu lacagtaasaan ku deemiyey boqol baan ku deemiyey boqol iyo labaatan ii soo celi boqol iyo labaatanka unbaa si kale markaa un dee uu dhigaya si kale wa akhadtum adnaab albaqra waraditum bizarc labadaa cibaara maxay tilmaamayaan ma macnaa haateyn alcibaaratayn fadal macnuhu waxa weyaan aadtum adnaab albaqar beert eh, looda inta badan marar badan dee beerta lagu qodaa beertiina rasuulku zarci buu sheegay zarcuna inta badan wuxuu kamid yahay waxyaalaha qofka dee laga yaabo intuu soo baxayo iyo intuu bislaanayo aada usii talaa oo aada usii jeclaysto marka macnuhun waa maxay adduunyadii aada ku mashquushaan wa taraktum ljihaad riwaayadka qaarkood fi sabiil lah taraktum jihaad fi sabiil halkan imika aljihaad weya lakin w taraktum اljihaad fi sabiil lah ad fi sabiil اllah slad اllahu عalaykum dula laa yanzicu cankum xata tarjicuu ilى diinikum xataa gaaya ii faa'iidanaysaa soo ma nasrigaasi maxay xataa tarjicuu arrintani maanta ma taaginta mise taagna xadiiskan markaan waaqicna ku dabaqno uu taagay baycaasi ribowigaa noocan iyo noocyo kale bay jiraan dadkiina asukuun warukuun ila dunya adduunyadii bay dadku ku raali noqdeen bale waxaa laga yaaba qofku inuu diintiisa iibiyo si uu adduunyadiisa u hagaajiyo oo kaa dee kuwaa tahriibaya ee badda ku dhimanaya waxyaalo badan oo shareecada khilaafsan bay sameynaya marka laga tagay socodka halkaa dhulka gaalada tegayaan qaarkood baa la sheegaysa in mara badan sheegnay xataa diinta ba yidhahdaan anagu taa kuma jirro iyagoo isle markaa bal aad ku badbaadaan oo aan heer ikraahna gaadhin xadiiska waxaa kaloo laga qaadanaya fadliga jihaadka iyo jihaadku inuu soconayo ilaa goorma ilaa qiyaami saaca jihaadkuna waxyaala diinta lagu ilaalinay wey lakin jihaadku dee shuruuddiisii iyo ayuu leeyahay dee loo eegayey lakin jihaadku de waa min afdal acmaal aljihaad fi sabiil lah nabigu sheegay alayh isalaatu wasalaam waxyaalaha islaamku cizada iyo sharafta ku yeelanaya jihaadkaasaa ka mid ah haddii jihaadkii laga tago dulli ummaddii ku dhacaya dulligaana ilaa diintii lagu noqdo marka laa yanzicu cankum xataa tarjicuu ilaa diinikum ilaa diintiina aad ku noqotaan waxaa laga qaadanaya ummadda marka la doonaya in la hagaajiyo dimuqraadiyadna lagu hagaajin kari maayo dhaqaalo badan iyo lacag badan heshana lagu hagaajin kari maayo lakiin arrinta waxa weeyaan diinta in loo noqdo oo diintii lagu dhaqmo markaasay ummadda hagaagaysa waayo haddii qofka la hagaajiyo qofka tarbiyadiisa iyo caqiidadiisa akhlaaqdiisu ay hagaagto ummadda inta kalena de qofka wixiisa kan loo adduunyadiisa hagaagaysa oo lagu kalsoonanaya wahaa kada laa yanzicu cankum xataa tarjicuu in tansuru اllaha yansurkum bilamcata marka sida kale loo ego in yansurkum allahu falaa qaaliba lakum wain yakdulkum faman da ladii yansurukum min bacdi sidaa uga tusaale ahaan ka soo qaad falastiiniyiinta qolada xamaas iyo halkaa haysataa nimankii yuhuud ahaa weerareen dad bay ka soo qabqabteen laakiin maxaa ku dhacay maxaa ku yimid de dee in kumanaan la dilay kumanaan soo maaha kumanaanna la baabi'iyey kumanaan kalena jeelkii la dhigay dhulkiina la burburiyey maantana haddana waxay leeyihin heshiis baanu diyaaru nahay oo arrintii halkii halagu soo celiyey marka culimada islaamku ee dee aan xamaasadii arrintooda wax ku salaynaynin maxay kutusaysaa say dadka ugu aragti dheeryihiin iyadoo yuhuuddiina ay halkeedii iska joogto waxa gaadhina ay yar tahay laakiin intaasoo kun oo caruura iyo rag iyo dumarba ay dhinteen intaasoo hantiyana la baabi'iyey intaasoo qofna jeelka lasii geeyey ya ayaa haddana le bartii aynu ku heshino ayuu laleeyahay xamaas iyo israa'iil baa heshiis laga dhex wadaayo oo haakada saas laakiin markay culimadu lahaayeen ha laga fiirsado waxyaalaha qaarkood ya dee waxala jihaadkay diidayn caynka saas ya wadigii arkaya de maya nimankii ahlulxamaasadda talaba dadkii xamaasadda geliyay maya maalmihii horu bayna wareeriyeen oo masaajidada jiha falastiin kaga hadlayeen intii dambe dimuqraadiyadoodii iyo doorashooyinkoodii iyo waxaan kalun baabay ku mashquulsayin markaa manhajka xamaasiga ahi dee marka xamaasaddu taagantay waa laga yaaba dad badan inay inuu qaato maalmaha ay dabeere dhaan raacday oo hawadaa socota laakiin xaqiiqada markay tagto ayuunbaad ogaanaysa culimadu wixii ay ka hadlayeen iyo arrimahay ka hadlayeen se usii xeldheerta waay waxa uu sheekhu iminka usoo qaatay baabka ciinada ku saabsan oo dee buyuucda ribowiga ah وعن أبي umamة رضي الله عنه عن النبي slى الله عليه وسلم qال وxu uhi man shafca لأkhiihi شhafاacة man shafca qofka u ergeeya لأkhiihi walaalkiisa muslimka akhiihi almuslim shafaacatan ergo oo wax uga shafaaco qaada oo wejigiisa dee markaa wax ugu tara oo fa ahdaa lahu uu hadiyeeyo hadiyatan hadiyad usoo hadeeyeyo olaalkiina calayha fa ahdaa lahu calayha ay cala shafaacati shafaacada u sameeyey hadiyad ugu soo hadeeyo oo faqabilahaa dabeete sidaa ku qaataa faqad ataakaas wuxuu leeyay baaban cadiiman albaab weyn min abwaabi arriba albaabadii ribada laga gelaye ayuu la yimid amba mid ka mid a ribada noocyadeediibuu la yimid rawaahu axmedu wa abu daawuud wa fii isnaadihi maqaal sanadka xadiiska maqaal baa ku jira sheekh albani o kale uu xasaniyey xadiiska markaa waxaa xadiisku ku cadeeyey ribadan wax ka mida inay soo gudageli karto qofkii oo cid kale intuu u shafacqaday walaalkii muslimka ah wax ka qaadanaya markaa nooc dee laaluush oo kale noqon karto waay masaladu markaa waxay ku saabsan tahay haddaad qof waxaad ku wanaagsantiin kasoo qaad wasiir madaxweyne cid kale qof baa nin qofkaasaan wax ka doonaya hawshaasaan doonaya inaad wax iga qabato dhibtaasa laygu haya amba waxaasaan doonaya dabeeta wuu tegayo de wuxuu yihi qofka ka mas-uul amba waa saasoo markaa wixii baa laga daayay hadiyadda hadduu isagu u garto so ilah culimadu hadduu garto ihahdo waniyade ixsaan baad ii samaysa wanaag baad ii samaysae eh. isagoon weydiisan uu siiyo culimada qaar ba way banaan tahay oo xadiiska xagga sixadiisa wax ka sheegay laakiin inuu weydiisto oo uu shardiya bay ku qaadayeen ku kale oo idhaahdo waan kuu qabtay waxaasaan ku qabtay waxaysii amba maxaad isiinaysaa uu saa ugu gorgortamo taasi waa arrin xaaraano aan banaanayn lakiin hadduu ni wanaaggaadii samaysay baan iyo wanaaggaadii samaysay taa ku qaado waxaasaan ku siinaya hadduu iska aqbala buu leeyay baas dhibaato ma laha iyadoo culimo badan ay xadiiska daahirkiisa ku qaadanay leeyihiin marnaba aqbaliba maayo man shaaca can abi umaamata radi allahu canhu can nabiyi sala la ala sl qal wuxu uhi man shafca qofka u shafaaco qaado u ergeeye liakhiihi shafaacatan shafaaco faahdaa lahu uu usoo hadiyeyo sababteeda hadiyatan calayha iyada awgeed calayha cala shafaacati faqabilaha dabeet qaataa faqadataa baban cadiiman min abwaabi riba halkuu sheekhu usoo qaatay waxay ahayd inuu ribadii soo gudagelaya imika oo waxay ribadu maxay ahayd asalkeedu waa xoolaha ummadoo baadil lagu cunayo dee riyada waa siyaadadii marka arrintanna qof xoolihii buu dee qaatay wey shafaacaduna way wanaagsan tahay waman yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibu minha ajar buu ilahay agtiisa ku yeelanay nasiibkaasi waa khayr iyo ajar wanaagsan buu yeelanaya shafaacaduna fadli weyn bay leedahay qofkii loo shafco qaado wa can cabdillahi bni camar radi allahu qaal can cabdillahi bni camar bni caas radi qaal wuxu uhi wuu nacdalay rasuulu llahi sala allahu rasuulka ale laaluush bixiyaha iyo wاlmurtashi laaluush qaataha rawaahu abu dawuud wالtirmidiy wasaxaxahu wasaxaxahu tirmidiy الrashi wa aladi yabdul اlmaala liixqaaq baطili aw liibdaali xaqin waxaa la idhaahdaa raish rashi waxa weeye aladii yabdul اlmaal qof maal bixinaya muxuu doonayaa liixqaaqi baailin aw liixqaaqi xaqin baailin xaq baatila buu doonaya inuu ka dhabeeyo aanu isagu lahayn ayuu doonaya inuu xaqiijiyo aw liibdaali xaqin amba xaq eh, xaqin caleyh xaq isaga lagu lahaa ayuu doonaya meesha inuu kaga saaro marka waxa weeye waa qof laaluush bixinayo si xoolo aan ulahayn u helo amba xaq aan ulahayn u helo amba wuxuu u bixinayaa xaqan caleyh liibطaali xaqin caleyh xaq isaga lagu lahaa inuu iskaga difaaco marna waxaanu lahayn buu ku doonaya marnaba isaga wax lagu lahaabo ayuu iskaga celinaya waxaa ku baxay kii xaq lagu lahaa xaqu isagu lahaa ku doonaya qofkii xaakimka ahaa amba qof kale cadowaba qofkan wuxuu ka haysta xooluu ka haysta wuxuu yihi ilaa lacag noocaasa aad keento mooyaane ama xoolo noocaasa aad keento mooyaane anigu ku ku siin maayo waxba iga helmaysa maxay noqonaysaa ila labadii hore midnama soo gudagelaya xaq aan xaq aanu lahayna kuma doonayo xaq lagu leeyahayna kuma deedifaynayo laakiin xaqu isagu lahaabuu ku baadi doonaya ya haye way banaan tahay sababt maxay tahay ya waayo kan ka qaadanaya kan waay kaga xidhay ya laaluush buu ku noqonaya ka kale waayo marka xag si kale loo dhiga hadaba ee ka qaadanaya ee xoolihiisi intuu ka qaatay laaluush kaga xidhay ayaa dembigaa iskale horta shaki kuma jirta laakiin miyaanu qofkani noqonaynin qof baatilkii ugu kaalmeeyey laaluushkii ugu kaalmeeyey haddii si loo eego uu ugu kaalmeeyey laakiin mar haddii xaqiisii si kale aanu ku heli karin xaqu isagu lahaa dee isagaa daalimkani ku noqonaya isagu xaqu leeyahi bu raadinaya isagaa aakhiradiisii la tegayay kaasi alraashi wlmurtashi wraa'ish ba riwaayaadka xadiis qaarkood ku jirtay alraaishna waa aladii yascaa bayna araashi walmurtashi waa ka u soconaya leh iska soo keen ana ka qaad ee u kala qaadayo laaluushka isna wuu nacdaleeyahay oo nabigaa sheegay ala sla slkaasina inuu nacdaleeyahay araish almurtashi marka aladi yaahudu arishwa waa kii laaluusha qaadanayay laaluushka markaa wuu noocyo badnaan karaa ama maal ha wax kale ha noqdo waana calaamaadkii yahuudda lagu xoolaha ummadda culi jireen akaaluuna lisuxti wy samacuuna kadib akaaluuna lisuxt waa suxt shoodna haddii ummad laaluushku markaa ku batana xuquuqdii ayaa dayacmaysa oo waana dee iminka dadka dadka waxaa ku badanba waxaa iminka ummadda la haray nin dhanoo maxkamad fadhiyo laga yaaba dowladin mushaar ka qaato ayaa laaluush ku xidhaaya mararka qaarkood masaajka soo gelaya haduu doono markaa dee salaadiisa waxba u tari maayo soo ardar salaadii xumaanta ka nahiyeen ina salaada tanhaa can ilfashaay waa mukri وعن بن cmر markaa waxaa xadiiska kaloo laga qaadanaya lacnu أhli الmacaasi lacnu أhli الmacaasi iyo taxriim akli amwaali الnaas bilbaطil ahlulmacaasida lakin dee si guud baa loo nacdalaya haddii qof hebel oo laaluush qaadanaya la arko hebel hebel oo matalan kamida kuwaas oo laaluushka qaadanaya dee la odhan maayo nacdal baa kugu taala aw lacnat اllahi caleyk la odhan maayo وعن بن cمر رضي الله عنهma qال وxu نهى رsuل الlahi صلى الله علي sل رsulku وxuu diiday عن المزاaبنة مزaaبنada ayuu diiday maxay tahay مزaaبنadaasi an yabiica inuu iibiyo ثمرa xaa'idihi midhihii beertiisa xaa'idihi bustaani midhihii bustaankiisa in kaana naklan hadduu timir yahay in kaana naklan ay ruطban bitamrin timir inuu ku iibiyo kaylan miis ahoo hore loo miisa wain kaana karman hadduu cinab yahayna alkarmu alcinabu an yabiicahu inuu ku iibiyo bizabiibin kaylan zabiib miisa wain kaana zarcan hadduu zarc kale yahay sida xintadii o kale shaciirkii iyo an yabiicahu inuu ku iibiyo bikaylin acaamin acaamin miis cunto ah cunto kale oo galaan miisa wuxuu u diiday rasuulku can dalika arrinkaa wuu diiday kullihii dhammaantii mutafan caleyh marka xadiiskan horeynuu soo maray macnihiisa iyo axaadiis ah, badan lamid ah musaabanadii unbaa inoo si qeexayo musaabanadaasi waxay ahayd timirtii geedka saarnayd in lagu bedelo timirka ama cinabkii markaa timirtaasi amba geed ha saarnaato amba yay saarnaan tu laga soo gooyeyba ha noqoto halkan taalla zabiibkaasina mid laga soo gooyeyba ha noqdo mar guud ahaan geedka wixii saaran baa la diidaya in lagu bedelo qiyaasi la garan maayo marna waaba laga soo gooyey midhihii laakiin midhuhu cinabku marna de waa cinabkii oo biyihii buu leey waawey marna wuu dharayaayo zabiib buu noqonaya marka halkaa maxaa ku jira arar baa ku jiraya musaabarada asbaabta loo diiday maxay ahayd waa baycu alarar waxaa kaloo xadiisku tilmaamaya musaabarada saas kale inay gelayso waxyaalihii kale tacaamka ahaa shaciirkii iyo kuwa laftiga wain kaana zancan hadduu yahay yabiica inu ku iibiyo bikilin acaamin naha can dalika kullihi rasuulka ala sala slam wuu diidayo waa naasixa lilummati bu ahayo cid baa meeshii lagu dulmiyayaayo timirtan miiskeeda la garanayo haddii la hahdo rudabkaasa lagu bedelaya ama timirtaa kale ee geedka saaran qiyaas badan baa meesha ka bixi karta cid baa ku dhacran karta wa can sacad bin abi qaas radi allahu canhu qale wuxu uhi samictu waan maqlay samictu rasuul الlahi salى الlaه علي sl rsulka allaan maqlo su-ila la weydiiyey can اshtiraaءi الruطbi iibsiga rudabka la iibsado bitamri timir lagu iibsado rudabkiiyo timirtii geedka kasoo go-daya ee cusbayd bitamri timir kale lagu bedelo lagu iibsado faqaala rasulku wuxu uhi ayanqusu ma nuqsaamaa arudabu rudabku idaa yabisa markuu qalalo ida jaf yabisa bimacnaa ida jafa qaaluu waxay dhaha nacam ha rudabkaasi wuu dharhayaayo intii hore uu ka yaryaraanaya fanahaa can dalik dabeete arrintaa wuu diiday nebigu alay isalatu salaam rawahu alkhamsa wasaxaaba ibnu madini wاtirmidiy wibnu xibaan wاlxaakimu xadiisku xadiiskii horunbuu sii adkeynayaayo istifsaal buu rasuulku alayh salatu slam weydiiyey asbaabta markaa loo diiday asalka dee in wax laysku bedelo midhaha laysku bedelo lama diidin asal ahaan weeye laakiin maxaa loo diiday wasiila ahaan baa loo diidaya waxaa ka dhalan kara oo qarar ah mar haddii uu kani yaraanayo haddii shan galaan oo rudaba iyo shan shan kiilo rudaba iyo shan kiilo oo timir laysku bedelay waxaa laga yaabaa hadhow inay saddex kiilo amba afar kiilo noqoto kiilo ka dhex baxa meeshaas waxaa halkan laga qaadanaya alistifsaal fi maqaami alixtimaal qaacidadi culimadu ihahdaan alistifsaal fi maqaam alixtimaal in faahfaahin la dalbo meesha duuduuban oo in midhahaasi rodobku yaraadaan iyo inaanay yaraanin ayuu u baahday rasuulka caleyh isalaatu wasalaam dabeetna su-aashii jawaabteedii markuu helay su-aasha ay uu weydiiyey jawaabteeda markuu helay ayuu su-aashii la weydiiyeyna jawaabteedii ku dhisay marka inaan rasuulka qeybkii maqan ogeyna waa laga qaadanaya markaa isku wada geeyo rudab iyo timir iyo wixii midhihii oo dhan inaan laba shay oo isku jinsiya oo midna uu cusub yahay midna uu soo go-ay waqti hore laisku bedelin baa laga qaadanaya samictu rasuula lahi sala allahu alay sl rsulka ka maqlay ayaan ayaan maqlay oo su la weydiiyey can ishtiraa'i iibsiga arutabi bitamri timir lagu iibsado la isku bedelo faqala wuxu uhi ayanqusu ma nuqsaama arutabu yabis markuu qalalo ee u oo rudabnimadii rudabku waa meelaha maraaxishay soo maraysee t timirta wanaagsananta rasuulku waa furi jiray qal w nacam fanaha can dalik waa diiday rasuulka aleyh isalatu salaam arrintaa iyada awadeed wacan ibni cumar radi allahu canhuma radi allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayhi wasalam naha wuxuu diiday can bayci alkaali bilkaali can bayci iibka alkaali ay addeyni deynka lagu iibiyo bilkaali deyn kale lagu iibiyo yacni addeyna bideyn rawaahu isxaaq walbazaaru biisnaadin daciif xadiiskani sixadiisa horta waa isku khilaafeen culimadu intooda badan waxay u badan yihiin sida imaamu axmed oo kale iyo inuu yahay anahu xadiisun daciif waxaase la isku waafiqay qolada daciifisay iyo qolada saxiixisay ba isku waafiqeen arrintan inaanay banaanaynoo waxay u badan yihin culimadu markaa ijmaac ayaa ku dhacay inaan deyn deyn lagu iibin bayc bilkaali alkaali bimacnaa annasiya wey dayn jooga dayn dayn maqan dayn maqan haddana lagu iibiyo oo yacni addayn bidayn baaba dee saxaabigaa sii fasiray ama nebigaa fasiray calayh isalaatu wasalaam labada waa ixtimaasha muxuu noqonaya markaas suuradihiisu dayn dayn lagu iibinayaa culimadu waxay dhahdeen ma wada oo qaarkood baa tafsiil geliyey waxaa ka mid ah bayc اxayawaani bاxayawaani nasihata <clears throat> min adrafayn wataqadama dalik waxaa ka mid ah in xayawaan imika jooga xayawaan maqan lagu bedelo markaa dayn dayn lagu bedelo markaa waxay noqonaysaa labadii bayna maqan yihiin ya halkaa meel heblaayo ayaa neef baa la ii ballan qaaday oo ii jooga adiguna neef kalaa halkaa meel heblaayo kuu jooga si ama dee qaniimadaasaad kasoo heli doonta dee aynu isku bedelano waayo adna kaa qaada adna kaasaan qaadanaya waa dayn dayn lagu bedelayo dayn daynka lagu bedelay waxaa ka mid ah qof baa qof kule dayn ninkan hebel hebel la idhaahdaa ninkan hebel hebel dayn buu kuleeyahy dabeetna hebel hebel kalu ka odhanaya ninkii daynka lahaaba wuxuu ka odhanaya nin kale warniya waxaad iga iibsataa ninkaa hebel hebel waxaan ku leeyahay boqol dinaar baan ku leeyahay waxaad iga iibisaa waxaad iga siisataa dee aniga intaasoo kiilo oo beriisa igaga iibso intaasoo gabadoo ama intaasoo tano beriisa igaga bedelo oo adiguna lacagtaa ninka aan ku leeyahay qaado anigana kanisi markaa laakiin dhinac baa daynuun kaga jiraayo dhinaca baa dee xoolihii imika la kala qaadanaya laba midkood bay markaa noqonaysaa inuu kanna dayn sii geliyo idhaahdo waay hayee anna maalinta adeynkaasi yimaadaan ku siinaya amba u idhaahdo anuu laba bilood kadib baan kusiinaya amba toddobaad kadib baan kusoo qaaday waxa uu ku idhahdo raashinka kana waa saa ugu marka horta taasi ma banaana waa dayn dayn lagu iibiyo taasi marka saa kala maqan yihiin lakin isku khilaafay hadduu iminka kuu dhiibayo hadduu iminka leeyahay daynkii aada hebel ku waa kan lacagtiisii waa kan eh, adigu aniga igu bedelo raashinkaas oo adigu ka qaado hebel hebelkiina hadduu doono ogol yahay culimada qaar baa diida waxay ihahdeen wuxuu noqonaya walaa tabic maa laysa cindak waxaanu qofku gacanta ku hayn weyaan haddaad raashinkan qaadato ood ninkan hebel hebel ka qaadato maxaad ku bedelatid daynaad hebel ku leedahay soo maha daynaad hebel ku leedahay ayaad kaga bedelatay raashinkan aad tidhi adigu daynka hebel ku hadh markaa mana awoodi kartid inaad soo gudbiso weli haddaa waa kalluunkii badda ku jira markaa bayculqarar buu noqonaya bay min hada jeyha marka laga eego ilan hebelkaa in deynkaa laga heli doono in kale xawaaladna waa la waynu arki doona baab alxawaala oo isagu xagga abdumi noogu iman doona culimada qaarna way ogolaadeen culimada qaar ba ayaa suuradda noocaas ogolaadeen oo haddii qofkii la qof dhaqaalo haysta yahay iyo waxyaalahaasay dhigeen marka taa horta balhaynoo dambeysiyaduna waxaa ka mid ah marka waa saddex qof baa meesha soo gudagalay soo ma markaa baycu dayn bidayn markaa muxuu maxaa soo galay halkaa saddex qof baa soo galay inuu daynkii idhaahdo lacagta eh, lacagtaan hebelkaa ku leeyahay hebelkaa aduu ka qaado anigana waxaysii saddex qof baa meeshii markaa soo galay taasi waa mid hadduu markaa dayn kale sii geliyo inuu xaaraanta waynu garana waxa isla laftigiisa labadii qof ee ka dhexeeyeen daynku ka dhexeeyin buu ka dhex dhici karaayo wuxuu odhanayaa hebelkii uu daynka ku ayaa wuxuu odhanayaa dee kordhi ya zidnii fi ljal aziiduka fi lqadr qaacide zidnii fi ljal aziiduka fi lqadr adigu muddada ii kordhi ana qadarkaad lagu leedahay lacagtan kordhinaya taasi waa ribadii tanasiyaad ahayd oo waa dee dayn bidayn bay noqonaysa oo daynkan laftigiisa uu sii kordhiyey muddadan uu sii kordhiyey weyaan laakiin hadduu yidhaahdo waan maxaad igu lahayd kun dollar baan kugu lahaa soo maaha waa niyo kunkii dollar oo goor baan ku siinayey dee bilheblaayo bisha soo socoto waay waar niyow qamadigan u qaado lacagtii aad igu lahayd qamadiga halkan taala ama bariiskan u qaado taasi way bannaantah taasi way bannaan tahay shuruudun baa loo dhigaya mar haddii labadii shay kale jinsi noqdeen oo midkood labada bayc markaa ay ribowi yihiin kuwii ribadu gelaysa maxaa loo shardeeya taqaabud taqaabud oo inuu idhaahdo way keen raashinkii markaa qofkani waa qof lacagtii bixiyey mu ka dhigayay markuu raashinkii bixiyo laakiin waa inuu xaaladdaa la kala qaato bay dhaheen taqaabud waxaana u daliila xadiiskii cabdillahi bni cumar aynu soo marray geela markuu iibin jiray suuradaha xadiisku tilmaamaya waxaa ka mid ah xadiiska cabdillahi bni cumar wa baynakuma shay cabdillahi bni cumar intuu neefkii dirham ku qiimeeyo inuu diinaar ku iimin jiray soo maha waxaa kaloo kamid a dayn baa soo gudagelayay oo xadiisku waxyaalu mawduucu koobsina waa ka mid maadaama cabdillahi bni cumar neef geela buu qofkii amaahiyey geel buu iibiyo wuu amaahiyey waxaanu kaga iibiyey marka hore waana sida xadiiska waliba ku cadeeyey marka hore dinaar buu kaga iibiyey markii laakiin uu dayn baxayay qofkii ka iibsaday muxuu siiyey muxuu siiyey dinaar buu kaga iibiyan ku dheh muxuu siiyey dirham buu siiyey soo maaha lacagtii daynkaa markuu dayn baxayey muxuu siiyey dirham buu siiyey haddaba rasulku muxu uhi alay slat slam laa ba'sa bidalik ya hadduu qofku ku iibiyo bui bisicri yowmiha sicirka maalintaa jira ko iyo in wa baynakumaa shay waxna idin dhexeeyaan oo waa inaan sida iminka labadan qof oo kalea tusaale u noqonaye mar haddii uu daynkii ay isku bedelanayaan qofkii ninkani daynkan lacag buu ku lahaa raashin buu ugu bedelay waa inaanu odhanin raashinka laba cisho kadib baan kuusoo qaadaya ee waa inu idhahdo ho oo taqaabud baa loo shardiyaya wa baynakumaa shaydaas shardiga kale loo dhigaya waa maxay waa nooc sarif ah labadan shay waa laga yaaba inay ribo yihiin midkoodba waa nooc markaa wax isku bedel oo kale ah soo maaha isku bedelkii waxaa loo shardiyayay sicirkaa maalintaa la siinayo in lagu bedelo dinaarkii uu ku bedelay maalintan uu lacagta siinayo dinaarkaasi wuxuu taagan yahay buu kaga qaadanaya waa masale in badan imika dadku isweydiiyaano waxay tusaale tahay bakaar baad adigu lacag kasoo raashin ka soo amaahataa amba lacag baad ka soo amaahatay waxaa laga yaabaa in uu kaa siiyey somalilan inuu kaa siiyey lacag somalilan laakiin isagu dollar buu bedelanayay muxuu bedelanayay dollar buu ku qoranaya hadha wuxuu ku leeyay intaasoo dollar baa lagugu leeyay maxaa shardi ah dawaasax ya in wax xilliga uu marayo hadduu dee maalintaa yidhi intaasoo doolar baa lagu leeyay maalintaa doolar ahaan shaygii ku qiimay suu bedelay waa qiimihii unbu bedelay haddii kalena maalintan uu qofkani deyn baxayo waxa uu dinaarka ama doolarkaasi marayo waa inuu waa inuu ku deyn baxo marka masladan almuhim waa dayn baycu dayn bidayn way sawira badan tahay rasaailna waa laga diyaariyaba lakin markaynu soo khulaaseyno waxaa ka mida ah markaa ma fi dimati fi dimati bihamani muajali liman huwa caleyh mila dalika an yakuna cinda zaydi licamr miatu saacin bal hadalka tusaalaha u yar fiirsada baycu ma fi dima inuu qof iibiyo qof wax uu kuleeyahay dimadiisa saaran muxuu ku iibinayaa bithamani muajalin lacag aan weli la kala qaadanayn muajala la dib dhigayo ayuu ku iibinayaa tusaaluna wuxuu noqonaya an yakuna cinda zayd licamar miatu saacin min albur nin zayd la idhaahdo waa naxwihii ayaa ninkii ay isku wanaagsanaayeen la odhan jiray camar ayaa wuxuu ka iibinaya waa dee say u dhigeen hadalkeeda daraba zaydun camran ya akhi lima darabahu waa kii yihi zayd baa camar garaacay oo muxuu ku garaacay saa lagu i waa tusaale suri cilmun awalhu kadib cilmi been ku bilaabmay <laughs> waa dhigan maayo kaasi waa si siduu naxwi kaga cara ninkaasi ninkan waxa lasoo wariyay maxaa uu zayd camar ku garaacayoo suri wowgii buu ka xaday daawuud ayuu wowgii ka xaday oo dabeeta kan ka soo saaraya camar maxaa la socotaa waa u dheeraada daawuudna waw baa ka maqan dee camar baa wawi ka qaatay u kuleya saasuu ka soo qaadaya <laughs> waa qiso ka dhacda turkiga qisabay ka sheekeeyan nin daawuud bin fulan la odhan jiray meel ka talin jiray ayaa naxwiyiinta o dhan iskugu yeehay daraba zaydun camran maxaad ka warrama way ka jawaabi kar waa tusaala un uu xerxeray markaa markaa nin baa fikiro yihi dee magacaa daawuud ee boqorka ayaa wow ka xaday oo kaasuu ka soo qaadaya an yakuuna cinda zayd camr miatu saacin miatu saacin min albur muxuu ku leeyahy boqol saac oo qamadiya buu ku leeyahy oo qardan amaaha adaynan boqol kiilo kiilogaynu garanaha iminka inogu yahay ayuu ku leeyahy oo qamadiya aw amana libeycin muajalin amba lacagtii buu kuleeyahay wixii ay kala iibsadeen intuu qamadiga ka iibsaday ayuu lacag ahaan ugu leeyahay marna qamadigiibuu ka doonayaa marna muxuu ka doonayaa lacagteedii fayaquulu zayd licamr zayd baa markaa ku odhanaya camr camarkii wax ku wuxuu ku odhanayaa acdiika can ilburi miata saacin min الشhacيir ولكنها muأjala burkii aada igu lahayd boqol saac oo shaciiraan kuugu bedelaya oo laakiin muajalatin iyaduna la dib dhigay iyadana fahada laa yashuus taasi waa maxay waa baycu dayn way ku cadday taasi iyadu deynkii boqolkii aada igu lahayd ee burka ahaa boqol shaciiraan kuugu bedelaya oo isla markay soo gooda aniguna aan ku siin doono marka waa baycu daynin bidayn haddii markay soo go'do oo la qiimeeyo la idhaahdo haddaba warniyo shaciirkanaan hayaa bur baad igu lahayd shaciirkan qiime kaa u qaado taasi iyadu waa weji kale haddaba baycu dayn bidayn waa shaygii daynkii qofka lagu lahaa labadii qof imka isku lahaaba sidan isku sameeyey soo maha waxaa kaloo aynu samayn karnaa mid saddexaad oo aan labadan ahayn ayuu ku wareejin karaa wuxu odhan karaa sida uu halkan ku yihi boqol baan kuugu bedeli doonaa shaciir igu bedel ayuu odhanaya boqol kale ku bedel markaa taana waynu soo sheegnayoo dee waa qudratu cala tasliim baa meeshii markaa maqnaanaysa khulaasadu waxay tahay kolley beycu aada bu hadal badan yihi waana wuxuu u mar iyo laba iyo saddex iyo suuradihiisa tusaalayaashiisa in la fahmo guud ahaan imka xadiisku muxuu tilmaamaya inaan baycdayn bidayn inaanay banaanayn walow suuro laga soo reebay iyo qaar ay culimadu isku khilkhilaafeenba ha jira tusaalayaasha aynu sheegnana u qaata baab lcaraya ama xukm lcaraya alcaraaya waxaa ka horaya markaa baabu ruksati fi alcaraaya wa beyci اlusuuli wاlhimaar wuxuu baabu yahay alruksa in la rukseeyey fi lcaraaya beycu alcaraaya waxaa la hahda wa beycu lusuuli wاlhimaar iyo in la kala iibsado usuusha kaynta dhir dee meesha ku taala iyo wاlhimaari midhaha usuushii waxa weeyaan inuu ihahdo boqolkaa geede halkaa ku yaallaan kaa iibiyey ama dhulkan kaa iibiyey iyo midhihii saaraa geedka marka cadhaayadu waa musaabanadii si kale hadday noo dhigo musaabanadu maxay ahayd midho rudaba amba cinaba in qaar kale lagu bedelo soo maha horu soo go waa laga soo reebay qadiyaddani waa istinaa oo waxaa loo baneeyey xaaja oo marka ay qoyskii u baahdaan qoyskii iyo dadkiiba waxay u baahanayaan rudab u baahanayan wax rudab ay ma jirto ee timir bay haystaan markaa sida xadiis aynu ku doona rasuulku u ruqsiyey calayh isalaatu wasalaam shuruudna uu dhigayo inay shan oo suq ka badnaanin iyo arrimo lamida waa xaaja waana sababta aynu marka hore u nodhiyey bayca noocana sidiisa looma xaaraam yeeline laakiin maxaa loo xaaraam yeelay wasaaisha u ribada u noqonayo haddii markaa shayga xaaja keento markuu saa yahay wasiilo mid lagu xaaraam yeelay xaaja lagu banaysan kara haddii daatadiisa loo xaaraam yeelayna daruurunbaa ku kuu banaynaysa xadiiska hore ee laa basa an taأkuda bsicri ywmiha maa lam taftariqa wa baynakumaa shayءu tusaalahaaynu soo bixinay xadiiska hore ee cabdillahi bni cumar oo dhowr jeer ardayda ay weydiiyeen bal hadda xadiiska aynu xisadina way dhamaatee la soo baxay xadiiskaa hore cabdillahi bni بن wadaysaan soo maha wacan ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxu qultu waxaan ya rasuul allah rasuulka ilaahayo haddaanad haydna waad iska dhegeysani waad maqlaysaa inii abiicu waan iibiyaa alibila geela bilbaqiic baqiic baan ku iibiyaa marka iyadu waa laa mafhuuma lahu macna wax kale oo kale ku jira ma jiraane wuxuu ka warramaya un meeshuu ku iibinaya lakin meesha doonaba lagu iibiyo fa abiicu waan ku iibiyaa anigu bidanaaniiri danaaniir baan ku iibiyaa markaan iibinayay anigoo baayiciya ah. wa aakhudu waxaan qaataa bidaraahimi xaggii markii aan iibiyeen qofka dayn ahaan u siiyey tusaalean ka dhiganahay dayn ahaan baa neefkii u iibiyey diinaar buu iga siistay wa aakhudu daraahima maxaan qaataa lakiin aniguna marka aan dayn baxaayo dirham baa laysiiya cagsigeeduna waa lamid waa abiici waxaan ku iibiyaa bidarahimi daraahimda marka qaarkood waan ku iibiyaa laakiin markii daynkii laysiinayo wa aakhudu bidanaaniir danaaniir baan qaataa labadaas waa isla macnoona oo tusaalunbuu sheegay labada diinaarka idaas aakhudu haadaa kanaan qaataa dirhamka ah min haadihi kan diinaarkaan u qaataa wa ucطii waan bixiyaa haadihi daraahimtan ama danaaniirtan min haada kanaan ka qaata marna lab iyo dhadig buu ka dhigaya dinaarkii o kale marka waxa weeyaan lacagtii aan ku iminay midaan ahayn baan qaata amba markaan xataa isla goobtaa jooga laftigeedaan qaata labadaba waa suurtagal culimo badan waxay leeyiin waa muajalun halkani waa beyc muajala haddaba muajal markuu sidaa yahay muxuu nebigu yihi ala sla slam faqaala rasuulu lahi sala la ala sl rsulku wuxuu yihi laa ba'sa an ta'kudaha dhib ma ku qaadato bisicri yowmiha sicirka maalintan ay taagantahay haddaad dinaar iyo dirham dila way kala badanayaane oo waa sarif iyagu waa laba shay laisku bedelaya soo maha mar haddii naqdiya laisku bedelaya waa sarif sarifki waa kan kor u kacay marna hoos u dhacaya maalintan dinaarka iyo dirhamku waxay taagan yihiin haddaad ku qaadato wax dhiba ma laha walow markii hore dinaar aad ku iibisideed maanta dinaarku wuxuu dirham maray un ku qaado haddaad dirham iibisan wuxuu dinaar ku maray ku qaado maa lam taftariqa intaydan kala tegin wa baynakuma shayun waxna idin dhexeeyaan maa lam taftariqa maxay tilmaamaysaa markaa meeshii maxaa soo galay sarif baa dhinaca soo galay soo maha oo sarifkaasi muxuu yihi dee dinaar iyo dirham baa la isku bedelay marka horeba dinaarku deynba ha noqdo ha maqnaadee laakiin lacag ahaan baad u qaadanaysaa soo maaha waa inaad halkaa taqaabud laydinka helo ila waa laba shay oo nooc sarifaba ah meeshii soo galay taqaabud waa inuu yimaado maa taftariqa waa inaan odhanin lacagtii d danaaniirta ahayd halkii goobtii ay haddana ku heshiiyeen ha dhow iisoo doono danaaniirta wa baynakumaa shay-un waxay shay min alcaqdi weli heshiiskii aada wadaan bay ku fasixun shay min alcaqdi o heshiiskii wax kale iibsiga amba wax isku leedihiin weli waa inu talo Eh, walam yakun baynakuma shayuna waa riwaayaadka qaar baa soo aroortay walam yakun baynakuma shay waxna aana idin dhexayna sida ad u kala qaadateen marka macnaha guud ee xadiisku waxa weya laba midkoodun in cabdillahi bni cumar isla goobta dinaar markuu isagu soo siisto haddana dirham uu kusii iibiyo isagoo dinaar marka hore kusoo iibsaday inuu dirham kusii iibiyo oo laakiin lacagtii uu kaash ku qaadanaya marka sidii isku qaadanayo iyo inuu muajal yahay lacagtii dinaar buu ku iibiy ninkan kaga soo iibiyey ninkii uu lacagta ka qaadanayayna markii uu dayn baxayay wuxuu ku yihi waar dirhamun baan ku haya waa sax taasina haddaba taa markay noqoto waa in sicirka maalintaa uu taagan yahay in lagu kala qaato marka la kala qaadanayana waa inaan la kala tegin oo welida laba qof ay udhexeeyaan hadduu laakiin ado qeybna qaado qeybna waan kugu yeelanaya ilan marka hore baa kan ku wada lahaaye markan hore soo kuma wada lahayn markan hore wuu ku wada lahaa markaa muu shardiyin rasuulku taqaabud waayo dayn bay ahayd markaa toos lagu kala qaatay oo sarif mu iman markaa meesha lakiin iminka mar haduu yihi ho laba boqoloo dirham baad igu lahay soo ma konton ka sii qaado kontonka intaana waad igu leedahay waa nooc daynbax waxay leeyihin markaa waa in taqaabud meesha yimaado la kala qaato lakin haduu ha kontonkan soo qaado ku siiyo labada boqol iyo kontonka halkaasaan iminka kaaga soo qaadayaaye ina mari taasaan banaanayn aduu sawir saasoo kale ah lakiin macnaha guuda xadiisku waxa uu tilmaamaya in laysku bedeli karo lagu dayn bixi karo kaas wallahu aclam waxma bilahi towfiiq assalaamu calaykum